alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaadu saalixiinka aynu ku soo jiray khaas ahaan waxaynu joognay baabkii ku saabsanaa abwaabta khayrku inay fara badan tahay baabkii ku saabsanaa baynu joognay qaala almusanifu raximah allah xadiidka boqoliyo afartan ahaamina cashar xadiidka siddeed iyo tobnaad ee baabka can jaabirin radia allaahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu uhi calayhi asalaatu wasalaam kullu macruufin sadaqa shay kastoo wanaagsan oo macruuf ahi sadaqatun waa sadaqo yacnii ajar sadaqaa lagu helayaa fadli iyo ajar sadaqo ayaa lagu helayaa rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo weriyey wa rawaahu muslimun muslimna waa soo wariyey min riwaayati xudayfata riwaayada xudayfe ayuu ka soo weriyey xudayfata bnu lyamaan radia allahu canh oo mar hadduu muslimna soo wariyey oo min xadiisi xudayfe ka soo wariyey bukhaarina soo wariyey oo min xadiisi jaabir ka soo wariyey sheikhu muu yidhaahdo mutafaqun calayhi ama rawaahu sheekhaan wuxuu sidaa sheikhu odhan waaye sababtuu odhan waaye waxay tahay ahlucilmigu waxay ictibaariyaan muxadisiinta ahi matniga keliya ma eegaan xadiiska matnigiisa qura ma eegaane matniga iyo saxaabiga soo wariyay labadaba eegaan matnigu isku mid ha ahaado matniga xadiisku isku midba ha ahaadee haddii laba saxaabi soo kala wariyaan waxay ahlucilmiga muxadisiinta ahi u yaqaaniin fuqahada sheegi mayno haddee laba xadiis inay kala yihiin isku xadiis uma yaqaaniin mar hadduu waxa weeye saxaabiga xadiiska soo wariyey ka duwan yahay saxaabiga xadiiskan soo wariyey matnigu mid quraba ha ahaadee kala laba xadiis inuu yahay u yaqaaniin sidaas aawadee xadiiska mutawaatirka ah ee laga yaabo afartan markaa saxaabi ay soo wariyeen ama soddon saxaabi soo wariyeen ama toddobaatan saxaabi soo wariyeen waxaa la odhanaya waa toddobaatan xadiis mid walba waa xadiis gaar ah man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar saxaabi walba xadiis gaara ah la ictibaarinayaa sidaas aawadeed waxaa lagu odhan karaa yacni axaadiista markaa sidaas saxaabada kala duwani soo wariyeen cidda soo saxaabiga soo wariyay iyadoo la milicsanayo xadiiskan bukhaariya muslim ma soo saarin ruuxii aan istilaaxaadka dee muxadisiinta garanay waxaa laga yaabaa inuu yidhahdo matniga bukhaariya muslim ku yaala muxuu leeyahy markaa ma soo saarin waxaa la eegayaa matnigu bukhaariba ha ku yaalle mar haddii saxaabigan aanu bukhaari iyo muslim ka soo warin xadiiskan walow matnigu haba ku yaalle mima lam yukhrijhu albukhaariyu wa muslimun ayuu ka mid yahay masaladaasi waa masale loo baahan yahay in la fahmo kutubta zawaa'idda markay culammadu qorayaan waxay ku dhisantahy waa nooca imka waxaa la qoraa oo culamo fara badani ay alifeen kutubo zawaa'id ah ya xaakim wuxuu alifay mustadrak hadda ma hadduu marka waxa weye saxaabigu saxaabiga ka duwan yahay wa xadiis kale la ictibaarinaya zawaa'id baa la alifay zawaa'id cala albukhaari zawaa'id cala asaxiixayn zawaa'id cala eh, alkhamsa haddama aragtaa waxaa laga eegayaa matnigana waa la milicsanayaa saxaabigana waa la eegayaa maaha matnigoo keliya fuqahadu waxaa dhacday inay iska yacni fannigoodii ma aho inay iska fudaydsadaan oo yidhaahdaan matniga markay eegaan yacni bukhaari iyo muslim baa soo wariyey laakiin muxadisiintu siday u yaqaanin waa saas saasuu imaam nawowi u kala qaadaya xadiiskii markuu kugu sheegay min xadiisi jaabir inuu yahay wuxuu yidhi rawaahu lbukhaariyu wa rawaahu muslim min riwaayati xudayfa marka wuxuu ku tilmaamayaa xadiis kaloo la midii ah inuu jiro oo xudayfa soo wariyey saa inuu jiro asheekh muqbil ibnu haadi alwaadici kitaabkiisii aljaamicu asaxiix markii horena almusnadu saxiixu uu bixiyey markuu allifay uuna markaa shardigiisu ahaa axaadiistan bukhaari iyo muslim ku imanin inuu keeno oo saxiix ah ayaa waxa dhacday in dadka qaarkood markay arkeen mutuunta qaarkood oo ku sugan bukhaari iyo muslim inay yidhaahdeen axaadiis saxiixaan ku sugan buu ku kuso arooriyey meesha ya way ku naqdiyeen sheikhii qaarkood markaysaga risaalaba ka qoreen ay leeyihiin marka waxa weeye yacni axaadiis fara badan oo boqol iyo konton gaadhaysa oo bukhaari iyo muslim ku sugan ayuu halkan ku keenay sheikh ardaydiisii ka mida ayaa markaysaga sheikha daafacay qawaacidda ahlulcilmigu marka ay yidhaahdeen yidhaahdeenna isagaa soo naqliyey jazaahu llahu khayran sheegayna marka waxa axaadiistan qayb ka mid oo badan weliba culammadii zawaa'idda allifay hadday haysami yihiin iyo hadday khayrkood yihiinba inay soo arooriyeen axaadiistan marka istilaaxaadka culammada waxaa loo baahan yahay yacni intaan la naqdin in la fahmaa loo baahan yahay aan u soo noqonno macnaha xadiiska xadiisku wuxuu sheegayaa kullu macruufin sadaqa shay kastoo macruuf ahi waa sadaqo macruuf maxaa looga jeedaa macruuf waxaa looga jeedaa waa wax kastoo shareecadu ay markaa boorisay ama ay ogoshahay yacnii sharcigu wax kastoo uu markaa ama ha waajibiyo ama ha sunneeye shay kastoo sharciga ama lagu sunneeyey ama lagu waajibiyey yaa wuxuu noqonayaa macruuf ixsaan kastoo la sameeya waa macruuf kulay ku tahay dabiicadda wanaagsan akhlaaqda wanaagsan wejiga furan yani weji furan in dadka lagu qaabilo kelmad wanaagsan in lagu yidhaahdo dhibta in laga haysto wax kastoo sharcigu booriyey waa sadaqa ayaa laga helaya ajar baa laga helaya dhibtaada haddaad dadka ka haysato uga haysato liajli illaah ajar baad ka helaysa kelmad wanaagsan haddaad dadka ku tidhaahdo aad ugu tidhaahdo liajli illaah ajar baad ka helaysa weji furan oo bashuush ah haddaad muslimiinta ku qaabisho ood u dhool caddayso ajar baad ka helaysa liajli illaah ya istusnimo wixii looga jeedo walow daahirka wax wanaagsan ba ha la sameeye ajar laga heli maayo hadduu ruux uga jeedo akhlaaq wanaagsan ha lagugu ammaano wejifurnaan ha lagugu ammaano ou dadka ammaantooda doonaayo dee taa ajar kama helayo waxay noqonaysaa istusnimay noqonaysa ya marka shay kasta oo sharcigu uu boorriyey baa macruufkii noqonaya oo wax kastoo nafuha ay garanayaan shareecaduna ay amartay ama ay buurisay marka ajar sadaqadeed baa lagu helayaa marka taasna waxay ku tusinaysaa abwaabtii khayrku inuu fara badan yahay oo waxa khayrka laga helayaa ay fara badan yihiin ayaa laga qaadanaya xadiiska boqoliyo koob iyo afartan ataasica cashar xadiiska sagaaliyo tobnaad canhu jaabir wuxuu ka soo wariyey imaam muslim radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam waxauu yidhi maa min muslimin yaqrisu gharsan muslim ma jiro yaqrisu beeraya gharsan geed la beero beeraya ilaa kaana maa ukila minhu lahu sadaqa ilaa kaana inuu ahaaday mooyaane maa ukila wixii la cunay minhu geedkaa laga cunay lahu sadaqa isaga mid sadaqa u ahaaday xaalu ahaaday mooyaane lahu xaal sadaqada soo socotaa kaa'inatan lahu isaga ay u sugan tahay sadaqatun sadaqo yacni markaa uu ahaado yacni sawaab sadaqo iyo ajar sadaqo lagu helayo wamaa suriqa minhu wixii laga xadaanaa lahu ay kaa'inatan lahu xaalay isaga u sugan tahay sadaqatun waa sadaqo oo sawaab iyo ajar sadaqa lagu helaya walaa yarsa'uhu ma nuqsaamiyo oo uma dhimo axadun cidnaba wax uma dhimaan wixiisaas wax kama dhiciyaan oo uma dhimaan ilaa kaana lahu sadaqa inay sadaqa u ahaado mooyaane ilaa kaana inuu ahaado mooyaane lahu sadaqa sadaqa u ahaado maa min muslimin yaqrisu qarsan ilaa kaana maa ukila minhu lahu sadaqatan yacni waxay noqonaysaa eh, lahudu inay sifo ka ahayd sadaqadda oo laga soo hormariyey dabeedna xaal ay ka noqonayso qaacidaduna waxay tahay nakiro sifadeed haddii la hormariyo waxay noqotaa xaal waaba qaacido mudarida walaa yarsa'uhu ma nuqsaamiyo axadun cidnaba oo cidi waxuma dhinto wax kama dhiciso ilaa kaana lahu sadaqa yacnii xaal axwaasha ka mida xaal ay u sugan tahay mooyaane xaalay marka ahaato mooyaane sadaqa sadaqa ay ahaato xaalay sadaqadaasi kaa'inatan lahu isaga u sugan tahay rawaahu muslim muslim baa soo wariyey wa fii riwaayatin lahu riwaayo muslim u sugnaatay waxaa ku sugnayd falaa yaqrisu lmuslimu muslimku ma beero garsan geed la beero ma beero oo fa yaakula minhu deed uu ka cuno insaanun aadami uu wax ka cuno yacni qof uu wax ka cuno walaa daabatun yacni noolo kaloo arlada kor socdaa wax ka cuno oo markaa waxawayan xayawaan ah bimacnaa waxa weeye ama xoolaa ama wax kale ah walaa tayrun shimbirano wax kama cunaan xaal axwaasha ka mida ilaa kaana lahu xaalay u ahaatay mooyaane lahu sadaqa cal sadaqadaasi kaa'inatan lahu isaga ay u sugan tahay ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaame laga gaarhaayo ayaa markaa hawaabka iyo ajarka uu ka helayaa mar kastoo wax laga dhiciyo wa fii riwaayatin lahu riwaayo kaleoo muslim u sugnaatay waxaa ku sugnayd laa yaqrisu muslimun gharsan muslim ma beero gharsan geed la beero ma beero walaa yasracu zarcan wax soo baxa ma beero oo ma sarco oo fa yaakula minhu oo wax ka cuno dabadeed waa jawaabu nafyi insaanun qof uu wax ka cuno walaa daabbatun iyo noole arlada kor socdaa uu wax ka cuno walaa shayun iyo shay kale inuu wax ka cuno ilaa kaanat lahu sadaqa inay sadaqad u ahaato mooyaane yacni xaal axwaasha ka mida saasi ma dhacdo xaalay sadaqa u ahaatay mooyaane wa rawayaahu bukhaari iyo muslim waa soo wariyeen labaduba jamiican xaalay markaa waxa weeye ku kulansan yihiin oo ay labaduba kulmiyeen oo labaduba soo wariyeen min riwaayati anasin radia allahu canhu riwaayada anas bay ka soo wariyeen xadiiskii hore wuxuu inoo sheegay inuu yahay markaa muslim inuu saxiixa ku soo wariyey laakiin xadiiskaa hore dee wuxuu ahaa min xadiisi jaabir laakiin maadaama isagoo anas laga warinayaana bukhaari iyo muslim ku sugan yahay gaar buu u sheegay shiikhu oo wuxuu uhi wa wuxuu u jeedaa bukhaariyo muslime alif tasniif wuxuu ku dhacayaa bukhaariyo muslim iyagoo isku dhan bay soo wariyeen xadiiskan soo wariyeen oo riwaayatu anas ka soo wariyeen iyadoo anas laga warinayo waa xadiis aakhar matnigu marka waxaa weeye isku lafdi ha noqdo ama ah, isku macno ha noqdo waqhtiyada qaar buu isku lafdi yahay haddana waxa weeye xadiis kale la ictibaarinayo qawluhu yarza'uhu ay yanqusuhu yarza'uhu waxay la macno tahay yanqusuhu waa nuqsaaminaya bay la macno tahay xadiidkan sheekhu inoo soo arooriyey wuxuu faa'iidaynayaa wax kasta oo qofka muslimka beero oo niyo ilaahay dartiya uga jeeday cid kastoo wax kaga intifaacda kulay ku tahay shimbiro kulay ku tahay xoolo ay tahay kulay ku tahay marka ashyaa kale marka ay tahay kulay ku tahay waxa weeye shimbira tahay cid kastoo wax kaga intifaacda ama wax ka goosata ajar baa uga sugnaanaya inta geedkaasi jiro cid kastoo ku intifaacda ajar baa uga sugnaanaya marka wixii laga cunaya iyo wixii laga goosanayaa si gaara loo sheegay laakiin in lagu koobayo ajarka ma aha haddii la hadhsado oo cidi har gasho ajar buu ka helaya hadday cidi caday ka goosato ajar buu ka helaya yaa yacni si bannaan iyo si aan bannaanayn ciddii kastee ku intifaacdaba isaga ajar waa uga tegayaa wax loo banneeyey ha ahaato waxaanay dembi ku qabin ha ahaato cidaan takliifba saarayn oo dembiba loo qorin ha ahaato sida shimbiraha iyo xoolaha iyo ashyaada la midka ah ha ahaato cid ku dembaabayso wuxuu markaa beeray yacni markaa guranaysa oo xaqdarro ku guranaysa dhammaan waxa uga tegaya ajar baa uga tegaya waa ku intifaacaya ajar baa uga tegaya taasna waxaa laga qaadanayaa khayrka abwaabtiisu inay fara badan tahay oo meelo badan khayrkii laga helaayo ayaa laga qaadanaya beerista dhirta la beerayaana way fiican tahay ajar fara badanna waa laga helayaa xadiiska waxaa ku soo aroortay idaa qaamat alqiyaamatu wa fii yadi axadikum fasiila hadday qiyaamadii kacayso waaba kacday midkiin wuxuu hayaa geed tallaalo u beeri karo oo geed timireed ah hadduu ka gaadhsiin karo ha beeraay waa xadiisku sheegaya hadduu ka gaadhsiin karo intaan qiyaamadu wada dhicine soo gaadhin ya hadduu kari karo way adagta inuu ka gaadhsiin karay mubaalaqa looga jeedaa xadiiska caynkaasna culamada qaarkood waa quweeyeen sheekh albaani wuxuu ka mid yahay culamada quweysay waayahay waxaa laga qaadanayaa khayrkii inaan laga caajisin ee khayrka lagu dadaalo ayaa laga qaadanaya marka dhirta wakhtiga badan jiraysa dhirtu kale cimri dheer beerista la beero ilaahay dartii loo beero cid kastoo ku intifaacda ajar baa uga sugnaanaya waayo dhirta qaarkood baa laga yaabaa dee inay boqolaal sano jiraan qaarkoodna waxaa laga yaaba wakhti oo kooban inay ku baaba'aan dee kala nafci badan xadiiska boqolyoabayoafartanalcishruun xadiiska labaatanaad ee baabka canhu jaabir wuxuu ka soo wariyey imaam muslim radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi araada banuu salimata an yantaqiluu qurba almasjid jaabir wuxuu yidhi araada waxay dooneen banuu salimata jilibka banuu salima la yidhaahdaa waa jilib ansaarta ka mida weeye salimana laamku waa hoos dhigan yihin siduu sheikhuba caddaynaayo araada waxay dooneen banuu salimata jilibka ama qabiilka banuu salima la yidhaahdaa an yantaqiluu inay soo guuraan qurbalmasjidi masjidka meel u dhow inay u soo guuraan masjidka rasuulka sala allahu alayh wasalam oo ay ku soo dhowaadaan bay dooneen meel ka durugsan bay deganaayeen markaase waxay yidhahen masaafay inagu tahay intayn u soo soconayna masjidka rasuulka sala allahu caleyhi wasalam aan guurno dadku waxay u degi jireen dee waxa weeye siday jaahiliyadii u deganaayeen bay ila u deganaayeene waxay u deganaayeen reeray u deganaayeen yacni qolo waliba ay meel isku urursato yani waqhtiyadii dee waxa weeyaan islaamka ka hor dee waxaa jiraysa dagaallaa jiri jiray qabaa'ishu islaayaan marka dee reer waliba yacni marka naaxiyo gaara iyo dacal iyo xaafad gaara ayay deganaan jireen oo isku urursan jireen si haddii dhibaata dhacdo ay dee isaga daafici karaan cidda markaas soo weerarta sidii bay de markii dambena isaga deganaayeen lama odhan ilaaba ilaa tan eh, baabi'iyo oo yacni markaa dadkii waxa weeye waa in laysku dhex daraa marka lama odhanayo marka meel ka durugsan bay deganaayeen marka waxay dooneen inay soo guuraan oo masjidka agtiisa u soo guuraan fa balaga dalika wuxuu arrinkaasi gaadhay rasuulallaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam warkaasi rasuulku gaadhay fa qaala lahum wuxuu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam innahu ayna sha'na arrinku balaqanii waxay soo gaadhay annakum turiiduuna inaad doonaysaan an tantaqiluu inaad guurtaan qurbaalmasjidi masjidka rasuulka sala allahu alayh wasalam meel ku soo dhow inaad u soo guurtaan inaad doonaysaan baa i soo gaadhay fa qaaluu waxay yidhaahdeen nacam yaa rasuula allah haa waa doonayna inaan u soo guurno rasuulka ilaahayow qad aradna daalik arrinkaa waa doonnay fa qaala wuxuu idhi nabigu calayhi salaatu wasalaam banii salimata ay yaa banii salima reer banii salimow diyaarakum tuktab aahaarukum diyaarakum guryihiinna laazima ay ilzamuu diyaarakum guryihiinna laazima tuktab aahaarukum waxaa la qori doonaa haddaad guryihiinna laasimtaan oo ku sugnaataan meeshiinna raadadkiinnaa laydiin qoraya tallaabadaa masjidka u soo qaadaysaan ee u soo soconaysaan baa tallaabo walba laydiin qoraya ajar laydinka qoraya wakadaa noqoshaduna waa la mid diyaarakum guryihiinna laazima ay ilzamuu diyaarakum guryihiinna laazima oo ku sugnaada halkiinna tuktab tugtab aasaarukum raadadkiinna laydiin qoraya haddaa ku sugnaataane waa jawaabu alab yacni haddaa ku sugnaataan meeshiinna waxaa laydiin qorayaa tallaabooyinkiinna iyo raadadkiinna laydiin qoraya ajar baa idinku sugnaanaya marka halkiinna jooga rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey wa fii riwaayati riwaayo waxaa ku sugnayd muslim u sugnaatay inna bikulli khatwatin daraja tallaabo kasta waxaa ku sugan daraja ku sugan ya daraja ayaa ku sugan axaadiis kale waxay tilmaamaysa tallaabo kasta oo ruuxu masjidka uu soo qaado derajana saraa loogu qaadayaa dembina waa lagaga daadinaya wa rawaahu lbukhaariyu aydan bukhaarina waa soo wariyey xadiidkan bimacnaahu mid la macnaa buu ku soo wariyey min riwaayati anasin radia allahu canhu werinta markaa anas soo wariyey isagoo ka soo qaadanaya oo bimacnaa anas ka soo warinaya wa banuu salimata banuu salima bikasri laami banuu salama maaha laamku ma kor laamka hoosdhigiisu ku sugan yihi kaainun bikasri qabiilatun macruufatun waa qabiilo la yaqaano min alansaari ansaar ka mida radia allaahu canhum allah ka raali noqdee wa aaaruhum raadadkooduna khutaahuma tallaabooyinkooda loo jeeda tallaabooyinkiina laydin qoraya macnuu saasuu dhacay wa naktubu maa qaddamuu wa aasaarahum tallaabada loo qorayaana waa tii masjidka lagu imanaayay iyo tii lagaga noqonaya labadaba labada mid walba waa loo qorayaa xadiis kale siduu caddaynaayo waynu soo marraye yacni tallaabada lagu imanaya iyo ka laga noqonaya mid walba waa loo qoraya xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam nimankii reer banu saliima ee doonay masjidka inay ku soo dhowaadaan inuu yidhi halkiinna ku sugnaada sababta halkaa loo odhanayo ugu sugnaada waa laba shay kow ajarku inaanu ka nuqsaamina ajarkooda u bato maadaama cibaadadii ay ku dadaalayaan oo salaaddii ay ku dadaalayaan oo marka iyagu ay yihiin dad mujtahidiin oo soo dadaalayo oo yacni markaa cibaadadii aan ka habsaamayn sidan baa idiin ajar badan oo idiin nafci badan oo idiin sawaab iyo ajar badan ee sidiinna ku sugnaada mid labaadna waa ku jiraayo dee markay dacal deggan yihiin cadow iyo wax la mida hadday soo galaan dee waxa weeye hareerihii magaalada waa la deggan yahay intaan markaa cadowga aanu soo gaadhin masjidka rasuulkiiyo agagaarkiisa intaanu soo gaadhin dadka marka waxa xaafadaha ee marka waxa dacallada kala degdegan ayaa dee cadowgii ka warheli kara marka marka meel keliya lagu urursan yahay oo lagu toonsan yahay iyo marka xaafado kala durdurugsan ay yihiin oo halka dhexda marka yacnii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabo badane ay joogaan yacnii hareerihii marka waxa weeye ay laga degan yahay dee waxay noqonayaan difaac inay cadowgii u noqonayaan warhelka ay ka warhelayaanna ay ka horraynayso dadka kale marka waxa weeye cadowga laftiisa uu ka baqi karo gudaha soo gelitaanka uu soo galay hadhow inuu babixi kari waayo ya ila ciidamaad degan markaysa marka waxaan yani markaa jihooyinka kala duwan degani dee marka ciidanka uu nebigu dagaal gelinayaba siduu ciidanka u dejin jiray wuxuu ahaa aljeyshu almukhamas muxamed walkhamiis shan madax baa loo dejin jiray qolo xagga horaa la dejin jiray qolo xagga dambaa la dejin jiray qolo xagga midigtaa la dejin jiray qolo xagga bidixdaa la dejin jiray afarta jiho qalbi ciidanka weynna ee nabiguna ku jiraana calayhi salaatu wasalaam bartan ku degi jiray jiha kastoo lagaga yimaado dee ciidan baa jooga marka faa'iidadaa kalena waa ku sugan tahay oo inaan halkaa faranta alla soo bannayn ee waxaweeye halkaa lagu sugnaado ya taasna waxa waa ku sugantahay diyaarakum tugtaba aasaarukum tallaabada masjidka marka loo qaadayo ee la farabadinayo waxaa looga jeedaa waa tallaabadii qofku aanu isaga markaa sideeda u doonayn dadka qaarkood waxaa dhici karta masjid u dhow ay ku tukan karaan oo wax cillada oo u diidaysa ayna jirin wax kaloo ka kale ay uga doorbidayaan ayna jirin dangaaroo kale ay u leeyihiin ayna jirin tallaabadu ha idiin badato ka dhaafo kaa ku tuko tan noocaasi tii loo jeeday maaha waayo waxay noqonaysaa markaa tallaabadu inay maqsuudtao qofku tallaabada doonayo dhibta cibaadada loo maro waxa uu ruuxu ku khasban yahay ee cibaadada inuu u kacaa ay keensatay buu sawaabkiiyo ajarkiiyo ku helaya hadduu ka warran qofku markaa uu sameeyo tallaabadii inuu markaa yidhahdo waan farabadinayaayo u qalqalloociyo masjidku halkan ka soo geli kari lahaayo ay dhowdahay udhaa sekada xagga hadda maa ka soo wareegaya halkaasaa tallaabo badana hada khalad ya dhibta cibaadada ay cibaadadu keensatay qofku wuxuu noqonayaa mid laga ajar siinaayo laakiin dhibta waa inanu sidiisa u raadsan tusaale kale aan soo qaado masalan masjidkaa kaa buuxsamay maalin jumco weeye waxay keensatay inaad bacadka ku tukato dhib iyo kadeed badan baad dareentay markaad tukanaysay milic baa kugu dhacday khudbaddii ku dhagaysatay masaajiddii kalena saasay u buuxdaan ee kugu dhowaa ajruka calaa qadri nasabik ajarkaagu wuxuu noqonayaa daalkaaga iyo dhibtaadu intay tahay qadarkay tahay baa ajarkaaguna noqonayaa waa laga ajar siinayaa dhibta noocaasee dee cibaadadii aad ku samaysay laakiin qofku inuu sidiisa isaga doonto yacni bacadka dee ajar markaa kuma sugna waayo dhibtu sidiisa u doonaya dhibta inaad saada u doonto maahae waxay cibaadadu keensatay bis waa inay noqotaa ya waxay cibaadadu keensatay keliya waa noqotaa imka gubaarun fii sabiili illah dee waxaa ku soo array fadli soo waxaa loo jeedaa waa boorka uu qofku ku khasban yahay laakiin boorka hadduu doondoonto ka warrano markaysa marba meesha boorka boorka ka kiciyo si uu boodh u yeesho hada khalad sax maaha taas waxaa weliba markaa laynoo sunneeyey ruuxu masjidka u dhow haddii dan markaa gaara oo masjidka kale uu ka leeyahay ayna jirin danta kale waxay noqon kartaa inuu darsi ka dhagaysanayo inuu darsi ka marinayo inuu imaamba ka yahay masjidkaa kale ya in cillad masjidkan u diidday ay jirto oo markaa nin faasiqaa tujiye oo kale marka masalan masjidkaana nin waxaweeye dee markaa fisqiga ka maran baa tujiya ama masjidka dhow waxaa tujiya markaysa waxa nin bidcoole ah kaa kalena waxaa tujiye marka waxa in markaa sunniyaa tujiya yani waa asbaab keensanaysaa yani waxyaalahaasoo kale hadday jiraan waxay noqonayaan miduu markaa uga tallaabi karo laakiin haddii kale waxaa la soo wariyay xadiis tilmaamaya liyusalli axadukum fi almasjidi aladii yaliihi walaa yatatabbac ilmasaajida midkiin ha ku tukado masjidka u dhow oo masaajidda tatabuc yaanu ku samaynoo masjid ka fog inuu raadsado yaanu doonan culammadu waxay yidhahdeen waa haddii dan yacni masjidka uu u tegayo kale ayna jirin ayna jirin markaasay ku xambaareen ahlucilmigu cala kulli xaal yacni aahaartii cibaadaadka saasaa loo qorayaa salaadoo keliyana ma ahee jihaadka tallaabada loogu soconayo iyo xajka tallaabada loogu soconayo iyo manaasigta markaysa markaa tallaabada loogu soconayo ya kullu dalika ruuxa waa loo qoraya waxallo wixii taaco ah imaatinku imanayo iyo noqoshadu ka noqonayo mid walba ajarkeedu wuxuu noqonayaa mid loo qorayo alxaadi walcishruun xadiiska koob iyo labaatanaad ee baabkana weeyaane can abilmundiri ubay ibni kacbin radia allaahu canhu qaala kaana rajulun laa aclamu rajulan abcada min almasjidi minh abilmundir waxaa muslim ka soo wariyey oo ubay ibni kacbin ahaaday saxaabiga la yidhaahdo waa saxaabi ansaar ka mida oo albaycat alcaqabati athaaniya ka qayb galay toddobaatankii saxaabi ee nebiga calayhi salaatu wasalaam baycatu alcaqaba kula kulmay ee kula ballamay ayuu ka mid ahaa ghaswatu beder iyo dagaalladii ka dambeeyeyna nebiga calayhi salaatu wasalaam dhammaan waa la xaadiray oo waa ka qayb galay waxaa kale oo sugnaatay oo bukhaari iyo muslim ku soo aroortay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi allah baa i amray inaan kugu akhriyo suuraddan ubay ibnu kacbi buu ku yidhi suuradda lam yakun ayuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam allah baa i amray inaan kugu akhriyo markaasaa ubayi wuxuu yidhi oo miyuu i magacaabay ilaahay markaasuu yidhi haa dabeedna waaba ooyeyba shawq buu la ooyey nebiguna waa ku akhriyey calayhi salaatu wasalaam yacnii hilow iyo farxad ayuu la ooyey xadiiskaasi iyo muslim buu ku soo arooray axaadiistu soo wariyey aad uma badnaa boqol iyo dhowr iyo lixdan xadiis baa lagu sheegaa inuu soo wariyey can abilmundiri ubayi bni kacbin radia allaahu canhu qaala wuxuu idhi kaana rajulu ninbaa wuxuu ahaa laa aclamu rajula nin aanan ogeyn abcada min almasjidi minhu masjidka uga fog nin uga fog masjidka aanan ogeyn ayaa jiray marka wuxuu noqonayaa kaanada haddaad taamo ka dhigto sifuun baad ka dhigi haddaad naaqiso ka dhigtana waxay noqonaysaa khabarkeedii way haysataa marka baa wuxuu ahaa mid aanan ogayn shakhsi masjidka uga fog ama nin masjidka uga fog aanan ogayn ayaa jiray ama ahaa wa kaana laa tukhti'uhu salaatun wa kaana wuxuu ahaa ninkaa masjidka aadka uga fogi laa tukhti'uhu midaynay seegin salaatun salaadi midaynay seegin buu ahaa bimacnaa jamaca salaadee lagu tukanayo masjidka nimaynay seegin buu ahaa ee jamac kasta salaada masjidka ka soo qayb gala oo jamaacada mar walba yimaada faqiila lahu waxaa lagu yidhi ninkii aw faqultu lahu ama anaa ku idhi ama cid kalaa ku tidhi yacnii shaki weeyo waxaa laga yaabaa muddadu inay dheeraatay sidaas aawadeed uu kala ilaaway cidda ku tidhi ma isaguu ahaa mise qof kalu ahaa low ishtarayta ximaaran tarkabuhu low ishtarayta haddaad iibsan lahayd ximaaran dameer aad iibsan lahayd dameerkaasoo tarkabuhu aad soo fuusho fi dalmaa'i mugdiga gudihiisa aad soo fuusho wa fi ramdaa'i iyo raranka gudihiisa wakhtiga raranka ay tahayna aad soo fuusho wakhtiga dhulku kulul yahaye raranka ay tahayna aad soo fuusho lakaana axsan waxay noqon lahay mid wanaagsan oo haddaad lowda shardiye ka dhigto weji labaad waxay tahay lowda waa in tamanni laga dhigo low ishtarayta war maad iibsatid yaa maad iibsatid ximaaran dameer maad iibsatid oo tamanni loo fasira dameerkaasoo tarkabuhu aad soo fuusho fi dalmaayi mugdiga gudihiisa aad soo fuusho wakhtiga habeenkii ay tahay ee mugdiga ay tahay wa fi ramdaa'i iyo raranka gudihiisa aad soo fuusho wakhtigay markaa raranka tahayna aad soo fuusho maad iibsatid yacnii ficlaan lahayd haddaad iibsan lahayd faqaala wuxuu uhi maa yasurunii ifarax gelin mayso anna manzilii ilaa jambi almasjid inuu gurigaygu masjidka dhinaciisa yahay ima farax gelinayso kuma farxayo ee halkaygaa fog inaan ka imaado oo masjidka halkaa uga soo tuurto baa i farax gelinaysa sababtu waa maxay innii uriidu anigu waxaan doonayaa an yuktaba lii in lay qoro mamshaaya socodkayga in lay qoro ilaalmasjidi masjidka aan u soo soconayo wa rujuucii noqodkaygana lay qoro idaa rajactu ilaa ahlii markaan u noqdo wakhtigaan u noqdo ehelkayga aanu noqonayana noqodkaana in lay qoro yacanii tallaabooyinkaa badan baan doonayaayo halkaygaa intaan halkaygaa degganaado inaan halkaa masjidka uga imaado oo socodkan soo socdo iyo noqodkaan ka noqonayo mid walba tallaabadayda lay qoro aan ajar ka helo fa qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi intuu warkiisii maqlay qad jamaca allahu laka daalika kullah allah waa ku kulmiyey laka adiga daalika arrinkaa madkuurka aad sheegtuu kuu kulmiyey kullahu dhammaantii oo tallaabooyinkaaga soo socodka aad masjidka ku soo socotee jamaca ka qayb gelayso iyo noqodka aad ka noqonayso labadaba waa laguu qorayaayoo ajar baa lagaaga qorayaa rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd oo muslim uu soo wariyey inna laka maxtasabta inna laka adiga waxaa kuu sugnaatay maxtasabta ajarkaa aad niyaysataa kuu sugnaaday ixtisaabku waa in ajar la xisaabsado ajar la niyaysto oo ruuxa ajar ku doonaayo camalku samaynaayo baa ixtisaab la yidhahda alramdaau ramdaagu alardu alatii asaabaha alxarru ashadiid waa dhulka uu haleelay ee bacadka darani u haleelay oo kul yacni markaa bacad kul ah ayaa haleelay marka waa raran lagu cagagubyoonayo xadiiskani wuxuu tilmaamayaa fadiilada ay leedahay in waxa weeye masjidka loo soo socdo oo jamaca in laga qayb galo loo yimaado iyo noqodka laga noqonaayo labadaba ajarka in laga qoraayo imaatinka lagu imanayo keliya aan laga qorayn waxay culammadu yidhaahdaan mukmilaat alcibaadaat waxa weeye xukunkii cibaadaadkay leeyihiin siday wasaa'ishu u leeyihin axkaamu alqaayaat eh, ay u ama axkaamu almaqaasid alwasaa'ilu laha axkaamu almaqaasid ama alwasaa'ilu laha axkaamu alghaayaat labada eh, mid walba waa laga cabiraaye wasiilada wax lagu gaadhayaa waxay ku gaadhsiinayso xukunkeeda yeelataa marka salaadda waxa loogu socdaa dee salaaddii bay la xukum tahay salaaddii ayay la xukum tahay tan kalena waa tawaabico waa wax dhammaystiraya noqodka laga noqonaayo waxyaale cibaadaadkii dhammaystiraya oo noqodka laga noqonaya sidaas aawadeed baa tallaabada mid walba ruuxii loo qorayaa oo isku ajar markaa noqonaya xagga thawaabka yacni laga ajar siinaya taasna waxay ku tusinaysaa saxaabigaas halkaa deganaa fogaa fadligiisa ayaa xadiiskani ku tusinaya siduu ku tusinayaana waxay tahay wa kaana laa tukhti'uhu salaa isagoo gurigiisu fog yahay haddana jamac ma seegi jirin ku darsoo dee wakhtigaa weliba saacada ma jirin ila saacadda waxaaba lagu garan karaa wakhtiga la tilmaansaday marba wakhtiga ay markaa salaaddu joogto qiyaas marka waxa weeye la qiyaaso mooyaane dee waxaweeye saacada ma jirin haddana maca daalika hadday habeen tahay iyo hadday marka waxaweeye e, salaaddii subax tahay iyo hadday markaa maalinimadii tahay midnaba salaadii ma seegi jirin yacni jamacu ma dhaafi jirin wa kaana laa tukhti'uhu salaa waa caam marka fadligiisu ku tusinaya markii dambena waxaa la yidhi maad rakuub soo fuushidoo dameer iibsatid markaa si aad markaa salaadda ugu timaaddo waad habeenkiina madowga uga fuusho maalintiina raranka uga fuusho dabeedna wuxuu yihi markaa ma taas i farax gelin mayso inaan markaa masjidka ku soo dhowaado ima farax gelinayso bimacna tan kalena lafteeda saasoo kale ay raacaysaa waayo tii la weydiiyey soo dhowow maaha waxa la weydiiyey maa dameer iibsatid aad soo fuusho waxaanu tilmaamay inuu socodkiisa doonayo in loo qoro oo tallaabadaas in loo tiriyo oo loo qoro oo ajar uu ka helo inuu doonaayo imaatinka iyo noqodkaba marka waxay ku tusinaysaa siduu ajarka u raadinayey ugu dadaalayey siduu salaadda u ilaalinayey ayay markaa tilmaamaysa fadli weyn baa ku sugan salaadda markaysaga jamaca in la ilaaliyo fadli weyn ayaa ku jira saxaabada nebiguna sala allahu aleyh wasalam aad iyo aad bay ugu dadaali jireen aad yo aad ayaa salaadda jamaacada ay ugu dadaali jireen waxaa la soo naqliyaa bacdu salaf marka salaadda jamacu dhaafo in loo tacsiyadayn jiray yaa tacsi yacni musiiba inay ku dhacday oo kale loo qabay saas aawadeed tacsiil loo samayn jiray marka waxaa salaadda jamcu dhaafo waxyaalaha la soo naqliya ka midta nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay in ajarkaa dhammaanteed loo ururinayo oo marka ajarkaa uu doonayo niyeysanayay inuu helaayo marka ciddii saasoo kale samaysaana ajarkaa waa ku helaysaa ajarkaa waa ku helaysa xadiiska qoaaaaaani walcishruun baabkana waa xadiiska labiyo labaatanaade can abi muxammadin cabdulaahi bn camr bn alcaasi radi allaahu canhuma qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam arbacuuna khaslatan aclaaha maniixatu lcanzi xadiiskan waxa uu bukhaari ka soo wariyey cabdulaahi bni camr ibni alcaasi ayuu ka soo wariyey wuxuu ka mid ahaa min fudalaa'i saxaaba waxaanu ahaa markaa eh, mid cibaado badan oo aad tacabudkiisii cibaadadiisa u fara badan tahay ayuu ahaa axaadiista qaarkood uu inoo keeni doonaa kitaabku inoogu iman doonaa yacni cibaadada iyo siduu ugu dadaali jiray iyo siduu u cibaado badnaa insha allahu tacaala ayaynu ku arki doonaa marka eh, nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu kula taliyey wakhtiyada qaarkood ee cibaadada markaa inuu yacni inuu awoodi karo oo taaqadiisa iyo awooddiisa ah oo uu laasimi karo inuu la yimaado marka waxa weeye waynu arki doonnaa insha allahu tacaala magiciisa cabdullaahi bnu camr bn alcaasi waxaa loo qoraa alcaas biduuni iyo alcaasi labadaba loo qoraa ha yeeshee kutubta xadiisiga waxaa ku badan alcaas biduuni iyadoo ya ayni lahayn baa ku badan waana jaaza wajaazo weeyoo labaduba iska bannaan laakiin sida faraha badan leh jamaahiirta carbeed ay ugu markaa u qori jireen ama ugu hadli jireen waxay ahayd bilya waayo waa ism manquusoo an leh casaa yacsii fa huwa caasin alcaasi waa ismu faacil casaa laga keenay oo magac laga dhigay oo magac laga dhigo hadda waa calam laakiin qaacidadiisu marka hore muxuu ahaa ismiga manquus waa ismiga ku dhammaaday ya ku dhammaadee horta marka xaalatu nasbo mar walba yadu waa joogtaa laakiin marka waxa weeye xaalatu rafco iyo xaalatuuljar markuu al leeyahay waxaa haalib ahayd in ya'da la daayo oo aan la goyn marka waxa weeye al aanu lahaynna in ya'da la gooyo oo aan laguna dhawaaqin lana qorin oo caasin la yidhaahdo caas waa markaannu al saasi waa sida jamaahiirta carbeed marka ay ugu hadleen calaa kulli xaal mas'alada labaduba waa jiraan labaduba waa fasiix laakiin afsax iyo fasiixunbay kala noqonayaane fasaaxadii miday seegaysa maaha sida saxiixa can abi muxamedin cabdillaahi bni camr bni alcaasi radia allaahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam arbacuuna khaslatan aclaaha maniixat alcanzi nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam arbacuuna khaslatan afartan sifa ama afartan arrin afartan arrin oo khayr ah aclaaha waxaa ugu korrayn badan waxaa ugu korrayn badan khisaalkaas maniixat alcanzi yacnii ri maal ah qof maal loo siiyey maniixadu waa maxay minxatulcasnidina nusakha qaar waa ugu dhacdaye yacni waxa weeye maniixana waa la yidhaahdaa dabdigana shiikhu maniixu dabdinaya marka maniixatulcanzi waxay noqonaysaa waa ri maal ah neef irmaan ayaa cid marka waxa weeye loo dhiibaya la odhanayaa bal intuu markaa irmaan yahay soo maal marka dee uu guro iska soo celi caanihiisaa loo hibeeyo la siiyey inuu ku intifaaco maniixadaasi waa nooc markaa khayrka ka mid a ah. marka afartan arrin oo khayr ah bay ka mid tahay uguna korraysaa sagaal iyo soddonka kaleba waa ka yar yihiin iyada ugu korraysa maa min caamilin mid camal falaa ma jiro oo yacmalu camal falaya bikhaslatin minha afartankaa khasla mid ka mid ah rajaa'a hawaabiha u camal falo u sameeya ajarkeeda rajo uu rajaynaayo doonaayo daraaddeed u sameeya wa tasdiiqa mawcuudiha iyo waxaa loo ballanqaaday cidda samaysaa dhabaynta ballanqaadkaa loo ballanqaaday waxaa loo ballanqaaday loo dhabeeyo doonisuu doonaayo daraaddeed u samaysaa ma jirto ilaa adkhalahu allaahu biha aljanna inuu ilaahay sababteeda jannada ku geliye mooyaane rawaahu albukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey almaniixatu maniixadu an yuctiyahu iyaaha waa inuu siiyo liya'kula labanaha si uu caanaheeda u cabbo suma yaruddaha ilayhi deedna ugu soo celiyo yacnii mulki ahaan uma siin ee wuxuu u siiyey maal asal ahaan maniixada waxaa loo isticmaali jiray geela laakiin halkan waxay u soo aroortay iyadoo markaa waxaweeye riyihii loo isticmaalay ayay u soo aroortay xadiiskan waxaa laga qaadanayaa abwaabta khayrku inay fara badan yihiin baa laga qaadanaya khayrkana inaan la yaryaraysan ayaa laga qaadanaya nebiguna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam afartan arrin oo mid waliba khayr yahay oo ku kasto afartankaa ka mida ah qofka sameeya oo ajaru allah ka doonaya daraaddii u sameeya inuu ilaahay sababtiisa jannada ku gelinayo afartankaa waxaa ugu weynaansha badan neef maaloo la bixiyo oo la yidhahdo intuu irmaan yahay soo maal dabeedna ii soo celi Ah, markuu gudo ii celi khisaalka kalena waa ka sii yar yihiin sagaal iyo soddonka arrinee kale nebigu calayhi salaatu wasalaam ma sheegin oo tirin sababtuu u tirin waaye culammada qaarkood waxay yidhaahdeen in markaa khayraadka kale dadku kaga mashquulaan oo tan oo keliya lagu kaaftoomo si aan taasi u dhicin baanu ashyaada kale u tirin ee dadka acmaal fara badan oo kale ay sameeyaan iyagoo rajaynaya afartankiina wax ka mida ah inay waafaqaan laakiin mashaayikhda qaarkood baa isku dayey inay marka waxa weeye markaa cayimaan inta kale oo ijtihaadan ku magacaabaan xasaan ibnu catiya waxa markaa uu tiriyey dhowr iyo toban arrin oo uu yidhi markaa kollay taasaa ka mid oo ah, taasaa ka mid oo ah, taasaa ka mid oo taasaa ka mid a bacdi kalena waaba ka sii badiyeenoo sagaal iyo soddon faslay tiriyeen laakiin qaar baa lagu qabsadoo la yidhi war maniixatulcanzi kama lidateeda way ka mudantayba taasi ila aclaaha maniixatulcanzi baa la yidhi calaa kulli xaal khayraadka wixii khayraba in lala yimaadaa fiican ashyaada wixii aan laynoo magacaabinna takallufka inaynu iska dayno wixii macruuf iyo khayra aynu samayno oo ku dadaalno ayaa markaa habboon tacyiinka ashyaadan garashada aynu garannana waxa weeye dee si yaqiina markaa uma garan karro badankeeda yani markaa ma garan karo waa malemale yani in la maleeyo khisaalka qaarkood culamadiisu yidhi magacawna waa kuwa isku khilkhilaafay marka wax kastoo khayra yani laa taxqiranna min almacruufi shaya taasaa markaa kugu filan iyo kullu macruufin sadaqa cumuumaadka inaad cuskato baa kugu fiican khayrka marka la samaynaayo waa in ikhlaaska iyo niyada lagu dadaalaa ya marbat lfaras waxa weeye waa niyad ah camalka waxa u gun ah oo u asaas ah seysku ku dhisan yahay waa niyada ah. iimaanka marka laga yimaado niyadu hadday wanaagsanaato camalku waa wanaagsanaanaya camal khayra oo muuqaalkiisu khayr yahay haddii niyadiisu aynay wanaagsanaan waa xumaanayaa halkii janno lagu heli lahaana cadaab baa lagu helayaa cadaab buu sababayaa haddii marka waxa waxaweye niyadu ay kharibanto walow camalku haba fiicnaado sidiisa daahir ahaan ha wanaagsanaada laakiin haddii camalkii oo muuqaalkiisii wanaagsan yahay lagu daro niyadana in la wanaajiyo waa ka sawaabkii ajarka lagu helaayo mujarad camal ma aha rajaa'a sawaabiha wa tasdiiqa mawcuudiha ya waxaa kaloo laga qaadanayaa marka waxa weeye acmaasha khayrkaa lala imanaayo sawaab in lagu rajeeyo in la doonaa inay waxa weeye tahay shay fiican shay fiican inay tahay baa laga qaadanaya xadiiska boqoliyo shan iyo afartan alhaalis walcishruun baabkan waa xadiiska saddexiyo labaatanaade can cadiy bni xaatimin radia allahu canhu qaala samictu nabiya sala allahu aleyh wasalama yaquul cadiy bnu xaatim waxau yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan ka maqlay yaquulu xaalu odhanaayo ittaqu naara naarta ka boqo naarta iska ilaaliya walow bishiqi tamrah kulay ku tahay waxay iskaga ilaalinaysaan kulay ku tahay xabba timira jeexeed kulay ku tahay xabba timiroo la kala jeexay jeexeed kulay ku tahay naarta iska ilaaliya muttafaqun calayhi xadiiska bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa in naarta laga baqo oo naarta la iska jiro wax naar lagu gelaayo layska ilaaliyo naartu waa daran tahay waayo dabkaynu adduunyada ku naqaanno waa ka kulushahay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi ina naarakum alatii tuuqiduun dabkiinna shidataan juz'un min sabciina juz'an min xari jahannam naarta kulkeeda marka loo qaybiyo toddobaatan qaybood loo qaybiyey qayb ka mida jus ka mida ku dhacdaa yaa yacnii dabka adduunyada kulkiisii aynu garanaynay wax gubaayey naarta waxba kagama dhaco naartu waxay uga kulushahay sagaal iyo lixdan jeer laab soo lama yidhaha shaygaasi waa laban laab buu saa ka yahay iyo saddex laab iyo afar laab ya laban laab ma aha saddex laab ma aha afar laab ma aha toban laab ma aha ya afartan laab ma aha waa sagaal iyo lixdan jeer laab marka aad iyo aad baa dabka adduunyada ay uga kulushahay markay yidhaaheen yaa rasuul allahi oo tan adduunyadaaba ku fillayd dabkan adduunyada aan ku naqaanaaba ku fillayd wax wax lagu cadaabay markaasuu yidhi waxaa laga fadilay sagaal iyo lixdan jeer baa laga fadilay oo dabkan adduunyada ay ka kurush xadiiskaasi bukhaariya muslim buu ku sugan yahy xadiis kaloo sheegaya waa juz'un min mi'ati juz'in yacnii qayb ka mida boqol meelood marka loo qaybiyo dabka marka waxa waxaweye kulaylkiis boqol meelood marka loo qaybiyo naarta kulkeeda baa juz ka mid a ay kaga dhacaysa xadiiskaasi isagu kii saxiixa waa khilaafsan yahay culamada qaarkood waa quweeyeen laakiin hadduu asaxo waxaa lagu xambaari karaa mawaadicda qaarkoodna inay markaa ku dhacayso juzun min mi'ati juz'in min jahannam ya kinta qaarkoodoo naarta ka mid inay sidaa yihiin baa lagu xambaarayaa hadduu asaxo bacdi culamada ka mida quweeyeoo yidhi waa saxiix xadiisku waa haabit waa sugan yihi hadduu asaxo saasaa lagu xambaaray meelaha qaarkoodna ay ku dhacayaan yacni sida xadiiska kale sheegaya mawaadicdeedu ay sii kala kulushahay bay noqonaysa marka naartii way daran tahay naarta iska ilaaliya naarta maxaa la iskaga ilaaliyaa shay kayba oo musababa oo sabab leh marka lagu yidhahdo iska jir waxay u noqonaysaa in la leeyahay sababta kuu sababaysa iska ilaaliyaa waxaa loo jeedaa naartaa waxa idiin sababaayo oo naarta lagu gelaayo iska ilaaliya haddaad doonayso naarta inaad iska ilaaliso waxaad iska ilaalin kartaa wixii kuu sababaya inaad iska ilaaliso waxaa laga qaadanaya waxa la iska ilaalinaya waxa la gaarsiiyey walow bishiqi tamra kulay ku tahay xabba timira jeexeed naarta iska ilaaliya waxyaalaha la iska ilaalinaya ka mid tahay sadaqadu walow haba yaraatabe waxay ka mid tahay waxyaalaha naarta la yskaga ilaalinaayo ayay ka mid tahay sadaqadana ha yaryaraysan shay khayraba lama xaqiro miisaankaaga inuu ka dhinmaa dhici karta aakhiro saas aawadeed wax weyn haddaad bixin kari weydo inta yar bixi shay weyn oo khayra haddaad samayn kari weydo inta yar ha ka caajisina inta yar samee wa fii riwaayatin lahumaa riwaayo bukhaari muslim u sugnaatay waxaa ku sugnayd canhu iyagoo ka soo warinaya cadiy bnu xaatim qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi maa minkum min axadin cidi idinkama mid ahaa ilaa sayukallimuhu inuu allah la hadli doono mooyaane rabbuhu rabbigii la hadli doono mooyaane maalinta qiyaame laysa baynahu wa baynahu tarjumaan wuxuu rabbigii la hadlayaa laysa baynahu xaalanu allah u dhaxayn iyo wa baynahu qofkaa aanu u dhaxaynin tarjumaan cid turjubaan aha oo u kala tarjamaysaa oo hadalka u kala gudbinaysa u kala raraysa aynay u dhaxayn ayuu allah la hadli doonaa laysa baynahu ay laysa bayna allaahi wa baynahu ay wa bayna ashahsi tarjumaan damiirka hore waxaa loo celinayaa yani marka rabbi baa loo celinaya fayanduru aymana minhu wuxuu eegaa qofku waa eegaa aymana minhu xagga ka midigaysuu eegaa midigtiisa falaa yaraa ilaa maa qaddam ma arko wuxuu hormarsaday mooyaane wax kale wayanduru wuxuu eegaa ash'ama minhu xagga markaa ka yani markaa bidixaysa xagga bidixdiisa abuu haddana eegaa falaa yara ilaa maa qaddam ma arko wuxuu hormarsaday mooyaane khayr iyo sharba maa qaddam waxaa soo gelaya khayrkii iyo sharkii mid walba wa yanduru wuxuu eegayaa bayna yadayhi hortiisuu eegayaa qofku waa qof walba falaa yaraa ila annaar ma arkaayo naarta waxaan ahayn tilqaa'a wejhi xaal naartaasi ku sugan tahay wejigiisa hortiisa ay ku sugantahay muqaabilka wejigiisa ay ku sugantahay fattaquu naara naarta ka boqo naarta iska ilaaliya iska ilaaliya oo waxaa ku geli lahaydeen iska jira wixii naarta idiin sababi lahaa walow bishiqi tamra kulay ku tahay naarta waxaa iskaga ilaalinaysaan xabba timira jeexeed kulay ku tahay bimacnaa sadaqaadkaa bixinaysaan iyo acmaasha khayrkaa la imanaysaan naarta iskaga ilaaliya oo khayraadka la kaalaya walow waxaad iskaga ilaalinaysaa naarta kulay ku tahay inaad waxa weeye sadaqad yar baxsato oo xabba timira jeexeed aad sadaqad u bixiso kolay ku tahay faman lam yajid kii aan helin wuxuu naarta iskaga ilaaliyo oo kale oo u sadaqadaystaba fa bikalimatin tayiba falyattaqi nnaara bikalimatin tayiba kelmad wanaagsan ha iskaga ilaaliyo oo ah, hadal wanaagsan ha ku hadlo hadalka wanaagsan ku hadla sadaqad uga dhigan oo markaa noqonaysa wax janno u sababaysa naarna ka badbaadinaysa xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa kow inuu qof walba ilaahay la hadli doono maalinta qiyaame laakiin dadka qaarkood hadalka lala hadlaya waa kalaamu raxmu noqonaya qaarkoodna markaa hadal ciqaaba ah abal kula hadlaya cid turjumaana u dhexaynaysaa allah iyo addoonka u dhaxaynaysaana ma jirto qofkuna maalintaa wuxuu hormarsaday uunbaa ka horreeya hadduu bidix eego iyo hadduu midig eegaba camalku hormarsaday khayr iyo sharba ayuunbaa markaysa marka waxaan yani eh, ku sugan meeshaas ma la tusayaa hortiisana naartii ayaa markaas soo qaabilayso hortiisa ku sugan halkaa in loo diyaargaroobaa laga qaadanaya qofkiina ma oga goorta la qabanaayo nafta laga qabanayo ma oga waxyaalaha shaytaanku ka faa'iidaysto waxaa ka mid a inuu yidhaahdo dib baad ka samayn doontaa waxaa taswiif oo camalkii dib u dhigo dibbaad kala iman doontaa dibbaad ka toobad keeni doontaa dibbaad camalka si kordhin doontaa dibbaad ka xajin doontaa dibbaad ka cimraysan doontaa yaa camalkii khayrka ahaa inuu dib u dhigo ta noocaasi waxaa la yidhaahdaa waa min aqwaa silaaxi ibliis hubka ibliis waxyaalaha ugu xoogga badan bay ka mid tahay taswiifka ah camalkii dib loo dhigaya ya marka saas aawadeed taas waa in layska jiraa qofku fursadda marka wakhtiga u haysto waa inuu ka faa'iidaystaa wakhtiga uu soo socda inuu gaari doono ma oga wixii tegayna dhaafe maa madaa faata walmu'ammalu ghaybun walaka asaacatu alatii anta fiiha wakhtigii tegey teg soo noqon maayo wakhtiga soo socdaana waa qaybo inaad gaari doonto ma ogid walaka asaacatu alatii anta fiiha waxaa kuu sugnaatay saacaddaad ku sugan tahay saacaddaa ka faa'iidayso murugada laga murugoonayo laga tiiraanyoonayo wakhti tegey oo tiiraanyadaa lagu mashquulayaa wakhti dambey kaa luminaysaa wakhti dambey kaa luminaysaa marka waxaa laga qaadanayaa hadduu qofku sadaqad waayana hadalka wanaagsan inay ka dhigan tahay fadli sadaqadeed iyo ajar sadaqadeed in lagu helaayo fa bikalimatin tayiba marka hadalka in la wanaajiyaa waa fiican tahay xadiiska boqolyolixyoafartanaraabic walcishruun xadiiska afariyo labaatanaadna ee baabkana weeyaane can anasin radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ina allaha la yardaa can ilcabdi an yaakula alaklata fayaxmaduhu calayha ina allaha allaah la yardaa can ilcabdi wuxuu ka raali noqdaa addoonka an yaakula alakla wuxuu ka raali noqdaa addoonka inuu markaa cunitaan hal mar la cuno inuu cuno addoonku oo fayaxmadahu calayha oo allah ugu mahadnaqo ou yidhahdo alxamdu lilah alakla waxa weeye hal mar waxa la cuno weeye aw yashraba ama uu cabbo ayuu ka raalli noqdaa asharbata cabbitaan qurqura hal mar ah inuu cabbo ayuu ka raalli noqdaa oo fayaxmadahu calayha dabeedna allah ugu mahadnoqo rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey waalaklatu bifatxi alhamza akla waxay ku sugan tahay hamzada kordhigeeda wa hiya alghadwatu waa subxii waxa la cuno quraacda weeye aw ilcashwatu ama cishihii hal mar waxa la cuno ayaa la yidhahdaa alghadwa waa waxa marka waxa weeye subxii la cuno hal mar marka hore waa almara masdaru mara weeye marka waxaweye yani akla waa saas ghadwa iyo cashwa oo lagu fasirina waa saas yani labadaa xilli wixii la cunaa la yidhaahdaa ya ghadaaga iyo ghadwada iyo carabtu waxay yidhaahdaan yani maa yu'kalu fi lghadwati yani wakhtiga marka waxa subaxnimada waxa la cunaa la yidhahda waa quraacda ya aatina hada'ana loogama jeedo qadada aynu inagu qadan nidhaahno eh, hada'ana waxaa laga tilmaamayaa eh, waxaynu markaa subaxii ku afuraynay subxii cunaynay yani markaa inoo keen minasii minasii waxaynu markaa ku quracanaynay saasay ka dhigantay walow waqtigu haddee dib dhacbeen marka alqadwa waa saas alcashwana waa wixii cishaa la cunayey hal mar cashadii xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay inuu allah ka raali noqdo addoon wax yar cunay oo allah ugu mahadnaqay ama wax yar cabbay oo allah ugu mahadnaqay wuxuu garanayaa cunitaanka iyo cabbitaankaasi walow haba yaraadeenbe nicmo ilaahay inay tahay oo allah ku galladaystay marka hore waxa la cunayo abuuray mar labaadka waxa weeye waa ugu nicmeeyey waa siiyey mar saddexaadka wuxuu u fudaydiyey qofku inuu cuni karo ila dadka qaarkood baa iyagoo hayaba aan cabbi karin ama aan cuni karin oo caafimaadku ku cuni lahaa ama ku cabbi lahaa ay ka daadegayeen ya ayuu ilaahay ku arsaaqay marka allah inuu ugu mahadnaqo alxamdu lilah yidhaahdo yaa oo rabbi ugu mahadnaqaa waa shay fiican markuu bilaabayo cunitaankana waa inuu bismillaahi ku bilaaba marka dambena waa inuu ku khatimaa alxamdu lilah yacni saas yadaa ku khatima allahna inuu xamdinaqa jecel yahay oo ka raalli yahay baa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya sifatu rida in allah lagu sifeeyo oo allah raalli noqdo raallihaanshaha ilaahayna lama mid aha raallihaanshaha makhluuqa waxaa la marinayaa sifaadka kale halka la mariyaa la marinayaa laysa ka milihi shay wa huwa asamiicu albasiir ilaahay wax shabbahoo la midi ma jiro raallihaanshaha allah lagu sifeeyeyna sidaa loogu sifeeyaa loogu sifaynaya yaa oo allah raallihaanshihiisu ka khalqiga raallihaanshaha khalqiga lama mid aha kayfkiisa iyo qaabkiisana garan mayno sida laynagu sheegeen u rumaynana xadiiska alkhaamis walcishruun baabkana waa xadiiska shan iyo labaatanaadee can abi muusa radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam waxaa bukhaari iyo muslim ka soo wariyey abuu muusa alashcari cabdulahi bnu qays baa la odhan jiray magaciise can inabiy sala allahu aleyh wasalam isaguna nebiga ka warinaya calayhi salaatu wasalaam qaala inuu yidhi calaa kulli muslimin sadaqa muslim kasta waxa saaran sadaqo inuu sadaqa bixiyo ayaa saaran oo rabbi ugu shukri naqaayo qaala ara'ayta in lam yajid ka warran buu yidhi haddaanu helin qaala yactamilu biyadayhi fayanfacu nafsahu wayatasaddaq maaluu sadaqadaysta hadduu waayo muxuu yeelayaa wuxuu yeelayaa wuu shaqo tegayaa yactamilu waa shaqaynayaa yactamilu waa shaqaynayaa biyadayhi labadiisa gacmood buu ku shaqaynayaa nuskhada muxuu idiin qoray yacmalu miya yactamilu bii qoreen yacmalu waa islaalkii yacmalu waa shaqaynayaa biyadayhi labadiisa gacmood buu ku shaqaynayaa fa yanfacu nafsahu naftiisa ayuu anfacayaa oo waxtarayaa yani mushqaayaddii uu shaqada ka qaatay wa yatasaddaqu waana sadaqadaysanaya qaala ara'ayta in lam yastatic waxaad ka warantaa hadduu markaa kari kari waayo inuu waxaweeye shaqo uu mushqaayad ka qaadanayo inuu ka soo shaqeeyo hadduu awoodi kari waayo muxuu yeelaya qaala yuciinu dalxaajati almalhuuf qaala yuciinu wuxuu caawinayaa buu yidhi dalxaajati ka danta u saaxiibka ah kaa danta u saaxiibkao almalhuufa dhibban ya almudar kaa dhibaataysane danta u saaxiibka ah ayuu caawinaya taasaa uga dhigan sadaqadii uga dhigan oo hadduu alaabtiisa qaadan kari waayo o daabbadda saaran kari waayey aad u saarto hadduu markaa waxa weeye dhibaato kale ay hayso inaad caawiso ya waa sidaas qaala ara'ayta in lam yastatic waxaad ka warrantaa buuyi hadduu kari kari waayo oo middan markaa u saaxiib oo dhibbanna inuu caawiyo hadduu awoodi kari waayo muxuu yeelayaa qaala ya'muru bilmacruufi aw ilkhayr macruufka ayuu amrayaa waxa san ee wanaagsan buu amrayaa aw ilkhayri ama khayrka ayuu amrayaa waa shaku min araawi waa isla macnihii weeye macruuf iyo khayr qaala ara'ayta in lam yafcal waxaad ka warantaa haddaanu sidaana samayn yacni marka cudurdaar ee u kaga baaqda ay jirto amaba shaygu dee aanu waajib ku ahaynoo marka yacni inuu macruuf amraa cid ka kaafinaysa ay jirto hadduu ku tacayunay dee waa inuu ilaaba ilaa la yimaada fardu cayn hadduu ku noqday oo ku tacayunay ya laakiin hadduu fardu kifaaye yahay dee cidi hadday ku qunto kuwa kale dembiga waa ka dhacaya taa haddaanu yeelin ka waran muxuu kale khayra samayn karaa waxay su'aalaha nebiga u weydiinayaan calayhi salaatu wasalaam waa si marka waxa weeye waxyaalo badan oo khayr ah nebigu ugu sheego oo iyaguna ay uga faa'iidaystaan ummaddana uga faa'iideeyaan ile cilmigu sidiisa waa su'aal iyo jawaab cilmigu waa su'aal waa weydiin iyo jawaabtii yacni saas weyi marka su'aalaha lagu intifaacayo in nebiga la weydiiye calayhi salaatu wasalaam waxaa ku jiray khayr baa ku jiray dee khayr bayna sababeen qaala yumsiku can ishari wuxuu iska daynayaa oo ka gacan haysanayaa oo ka af haysanayaa can ishari sharka wixii sharu iska daynayaa aanu ku hadlayn samaynayna fa innahaa sadaqa inuu sharka iska daayo khasladani oo ah shar iska daynta sharka la yska daayo sharkii lagu hadli waayo lana samayn waayo af yo addin sadaqatun waa sadaqoo ajar sadaqaa lagu helaya muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyeen xadiiskanna waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal axaadiis horeynu soo marray buu gees kala macno yahay oo tilmaamayey qof kastoo muslimaba in laga rabo maalin kasta inuu sadaqad la yimaado taasina waa shukrinaq ilaahay nicamkiisa ugu shukrinaqaayo weeye xaq bay ku tahayna waxaa laga tilmaamaya ama calaa kulli muslimin yacnii in markaa waxaweyan xaq muta'akida inay ku tahay oo la adkaynayo ayaa markaa laga qaadanaya shay kastoo khayra uu sameeyana yacnii khayraadku dhammaan waxay soo gelayaan min qabiili shukri taacadkii ilaahay lagu shukrinaayo afala akuuna cabdan shakuura yacni nooc shukrinaqay noqonayaan icmaluu aala daawuuda shukra camalka taacada la sameeya waa nooc shukrinaqa wey waa nooc shukrinaqa wey waxaa laga qaadanayaa qofka marka waxa weye sadaqad awoodi kari waayo maal aan haysanin inuu shaqo tago shaqadaas dabeed markuu ka shaqeeyo naftiisana ka anfaco yacnii waxna ka sadaqadaysto saasay samayn jireen saxaabadu ya inay waxaweeye markaa shaqo tagaan markay shaqadaa ka soo shaqeeyaan baa waxaweeye ujraday ka qaataan bay wax ka mida sadqadaysan jireen waa siday khayrka ugu dadaalayaan kasabka lama yidhaahdo kasabkani waxa weeye waa xun yahay ama ii munaasib ma aha ama wax la mida kasabku dhammaan waa sharaf ya yacni ceeb ma aha marka waxa kasabku in waxawe kasab xalaala qofku ka shaqeeyaa noocay doontaba ha noqotee waxa weeye waa shay fiican weeye yaa qaaluu kasabun fiihi caarun qultu inama alcaaru fii dulli su'aali waxay yidhahdeen buu yidhi yacni waa kasab markaa ceebi ku sugan tahay shicir loo nisbeeyo shaafici la naqlu sakhri min qulali iljibaali axabbu ilaya min minani irijaali dhagxan inaan ka soo qaado buuraha inaan dhagxan ka soo guro baan ka jeclahay buu yidhi ragga galladdooda inay manno igu yeeshaan maxaasaanu ku siinay waxaasaanu ku siinay inaan dhagaxaa soo guro tuurtayda ku soo guraan ka jeclay buui ya qaaluu kasabun fiihi caarun qultu inama alcaaru fii dulli su'aali fii dilli su'aalina waa loo soonnay iyo fii dulli su'aali waxay igu yidhahdeen waa kasab ceebi ku sugan tahay waa kasab ceeb leh waxaan ku idhi buu idhi ceeb ma lehe ceebtu waxay ku sugan tahay su'aasha dulligeeday ku sugan tahay yacni ceebtu baryada cid aad baryayso dulligeeda yaa ayay ku sugantahay ceebtu ku sugantahay waxyaalaha kale khayraadka lagu helayo waxaa ka mid a cidda markaa dhibban in la caawiyo in la tabantaabiyo in wax lala qabto in macruufka la amro intaasoo dhan hadduu qofku awoodi waayo sharku dadka ka daysanayaa ka haysanaya imtisaalan buu uga daynayaa waxyaalaha wanaaggaa lala imanayana dhammaan waa in niyadii la wanaajiyaa oo ikhlaas iyo ilaahay dartii loola yimaadaa marka waxa weeye dadka qaarkood wax baxsanayaan waxay u baxsadaan yani waxaweeye yani ha lagu abaalgudo ciddaad marka wax siinayso ama manno u gelayso waa in abaalgud aanad kaga doonayn yani abaalgud waa inaan qofku kaga rabin ee u siinayaa liajli illaah inamaa nucimukum liwajhi illaahi laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuuraa shicaarku waa inuu saa noqdaa waa inuu yidhahdaa abaalgudna idinkama rabno shukrinaqna kaama rabo qofkaasi hadduu hadhow adiga ku xumeeyo oo xumaan kugula dhaqmo yaa waxa weeye dee camalkan waxaad u samaysay ilahay dartii mar haddaad ilaahay dartii u samaysay yacni waxa weeyaan adigu muxuu caynkan iigu sameeyey ha odhanin yaa miyaanan saa kuu gelin ha ugu manna sheegan intaa waa in la iska jiraa marka ilaahay dartii waa in loo sameeyaa camalka uu qofku ilaahay dartii u sameeyeyna waa in waxa weeye aanu ku doonayn qofkan shukrinaqi iyo abaalgud iyo wax la mida waa inaanu kaga rabin ariiqa hadday doontaa ugu timaado laakiin isaga muraad weynan u ahaan halkaa inoogu joogo wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub